bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin sal llahu wslm calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi waslm ajmaciin ama bacdu waxaan soo ahaynay kitaabkii buluuq lmaraam min adilati alaxkaam lilxaafid ibni xajar alcasqalaaniyi raximah llahu tacaala baabu sifati salaati nabiy sal llahu aleyh ali wasalam ayaan ku dhex jirnay ducaa iftitaaxi ayaan soo haynay gaar ahaan xadiidkii cali ayaa noogu dambeeyey wajahtu wejhi nebiga inuu dhihi jiray riwaayadka qaarna waxaan tilmaamnay inay soo arooreen in uu ku dhihi jiray salaada maktuubada ah sida riwaayada abi daawuud oo kale iyo keyrkii ay werinayaan wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayh walihi wasalama idaa kabara lisalaati sakata hunayatan qabla an yaqra fasa'altuh faqaala aquulu allaahuma baacid beynii wa khataayaaya kamaa baacadta bayna almashriqi waalmaqrib allaahuma naqinii min khataayaaya kamaa yunaqa athawbu alabyadu min addanas allahuma iqsilnii min khataayaaya bilmaai waalthalji waalbarad muttafaqun calayh abi hureyra waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala waxau yihi kaana rasuululahi rasuulku wuxuu ahaa sala allahu caleyh waali wasalam idaa kabara haddii uu kibaarto allahu akbar uu yidhaahdo lisalaati salaada oo u kibaarto sakata inuu aamusayo hunayatan waxyar inuu aamusayey qabla an yaqra'a intuunan akhrinin qiraa'ada aanu gelin fasa'altuhu waan weydiiyey faqaala oo maxaad akhrisaa ku idhi faqaala waxa aquulu waxaan dhahaa allaahuma baacid baynii wa beyna khataayaaya allaahuma yaa allaahu allow baacid fogey baynii aniga iyo beyna khataayaaya gafafyaalkayga dhexdooda fogey oo aniga iyo gafafyaalkayga la kala fogey kamaa sidii baacadta aad u kala dheeraysay bayna almashriqi qorax soo baxay walmaqribi iyo qorax dhac sidaa u kala fogeysay oo kale allaahuma yaa allaahu allow naqinii ilaahu inadiifi min khataayaaya gafafyaalka xaggooda iga nadiifi kamaa yunaqaa sida loo nadiifiyo athawbul abyadu marada cad min adanasi wasaqda looga nadiifiyo oo marada cadi hadday wasaqdu gaarto marka ugu horeysa waa laga dareemaa isla markiina waa laga dhaqaayo waa laga nadiifiyaa sidaas ilaeg dembiga markuu iga dhaco ilaah iga nadiifiyo iga dhaq allaahuma ya allaahu allow iqsilnii idhaq min khataayaaya gafafyaalkeyga ku dhaq bilmaai biyo ku dhaq watalji ku dhaq baraf iyo walbaradi iyo qabow muttafaqun calayhi xadiidka marka waxaa kamid yahay ducaa iftitaax ah ayuu ku jiraa oo salaada lagu furfurto oo marka la kibaarto uu yidhaahdo qofka allaahu akbar ayaa ducadan uu akrinaya xadiid kale sidaad arkayso bukhaari iyo muslimba waa ay wariyeen marka wuxuu kamid yahay waxyaabaha la akriyo salaada ee ducooyinka ah ee salaada lagu furfurto inta aan faatixada la gudagelin la akriyo ayuu kamid yahay waxa uu yidhi kaana rasuululahi rasuulka wuxuu ahaa sal lahu alayh ali wasalam idaa kabara haddii uu allaahu akbar uu yidhaahdo lisalaati salaada uu yidhaahdo u kibaarto sakata inuu aamusayo hunayatan waxaa laga qaadanayaa marka meeshaan ducadan in lagu akriyo jahri inaan lala jahrini ee hoos in loo dhigo ducadan maxaa yeelay abuu hureyra haddii nebigu uu kor u qaadi jiray waaba maqli lahaayo maba su-aaleenba marka waxay kutusaysaa waana aamusayna waa yiri inuu akrinayana waa dareemay abu hureyra markaasuu nabiga su aale nabiguna oo u sheegay waxaadan dhahaa ducadanba u sheegay taa marka waxaa laga qaadanaya ducaal iftitaax hoos in loo akrinayo nacam waa iska dhici kartaa mararka qaar dab lagu baraayo oo kale iyo in kor loo qaado oo litacliim oo kale wax lamida cumar mararka qaar oo laga wariy inuu samey jiray isticaadada iyo kor u qaaday waxyaabahaasoo kale marka waa tacliim iyo wax lamida weyaan ayb marka tan waa waa jahri marka inaan lagu samaynin yaa laga qaadanaya waxa uu yidhi kaana rasuululahi sal allahu alayh ali wasalam wuxuu ahaa idaa kabara haddii wallahu akbar yiraahdo lisalaati oo u kibaarto sakata inuu aamusayey hunayatan wax yar inuu aamusayey qabla an yaqra'a qiraa'ada intaanu gudagelin ka hor faqaala markaa waxa uu yidhi fasaltuhu waan weydiiyey oo waan su-aalay oo marka su-aasha uu su-aalayna waxay ahayd oo waxa uu yidhi maadaa taqra maxaad akrisaa buu yidhi marka inay qiraa'o jirto wax la akrina inay jiraan yaa abu hureyra ou dareemay marka waxa la akrinana hoos in loo akrinayo marka sidaa darteed marka qofku haddii uu hoos wax u akriyo ma akrinin lama dhihi karo nacam masaladana marka waxaan u baahan doonaa ama aan yani tawjiiheeda aan wax ka sheegi doonaa aljahru bilbasmala iyo marka aan masalada ka hadlayno insha allahu tacaala faqaala waxau yihi aquul waxaan dhahayaa baacid fogey bayni aniga bayna qadaayaayayga fifyaalkayga kamaa sidii baacadta a u kala fogeysay bayna almashriqi soo baxay qoraxdhac intay isku jiraan aniga dunuubteydana kala foge macnaha ha ii qabanin weyaan dunuubtii ha ii qabanin oo dunuubta aan gelaya ilaah ha ii qabanin allahuma yaa allahu allow naqinii aniga inadiifi min khataayaaya gafafyaalkayga xaggooda iga nadiifi kamaa yunaqaa sida loo nadiifiyo atawbu marada al abyadu cad min adanasi wasaqda looga nadiifiyo sida marada cad wasaqdan looga nadiifiyo marada cad wasaqda ma qarsan karta markiiba waa ka muuqanaysaa sidaa darteed baa marka dhaqid loogula degdegaa sidaas la eg marka ilaahu dunuubteeda aniga iyo gafafyaalkaygana iga nadiifi sidaabuu dhahaya allaahuma yaa allaahu allow iqsilnii min khataayaaya gafafyaalkayga xaggooda waxaa ku dhaqdaa allaahuma yaa allaahu allow iqsilnii idhaq min khataayaaya gafafyaalkayga bilmaa biyo igu dhaq watarji igu dhaq iyo walbaradi iyo qabow muttafaqun calayhi xadiidka bukhaari muslim ayaa soo saareen wa cumara radia allaahu canhu anahu kaana yaquulu cumar wuxuu dhihi jiray subxaanaka allaahuma wabixamdika tabaaraka smuka watacaalaa jadduka walaa ilaaha hayruk subxaanaka allaahumma cumar sidan buu dhihi jiro subxaanaka allaahumma waa ku nasahayaa ilaahuw xumaan iyo nuqsaan oo dhan baan kaa hufayaa yaa allahu allow wabixamdika anoo ku dheehan ammaantaada yacni anoo ku ammaanaya ayaa nuqsaanna kaa hufayaa tasbiixda iyo taxmiiddu badanaa waa israacaan tasbiixda iyo taxmiiddu waa israacaan subxaan allahi wabixamdihi waa ku arkaysa adkaarta badanaa way israacaan fasabix bixamdi rabbika marka tasbiixda iyo taxmiidda marka la isu geeyo sifaadkii alla oo dhan baa ilaahay marka lagu caabuday subxaana watacaala maxaa yeele sifaatka alla waxay ka koobmaan sifaat thubuutiya sifaat ilaahay loo sugaayo oo kamaal iyo dhammaystirnaan tusayso iyo sifaatun salbiya iyo kuwa ilaahay laga anfiyo oo nuqsaan iyo wax lamida ay ku jirto marka subxaanaka marka aada leedahay sifaatkii marka naqsi oo dhan baa ilaahay ka huftay wabixamdika marka aad leedahayna waxaa weeyaan sifaat kastoo alle lagu ammaano sifatu kamaal ah yacni sifaatka alle usugnaadayo sifatu kamaalka ahaa yaad ilaahay usugaysaa subxaanahu watacaala marka tasbiixda iyo taxmiiddu sidaas bay waxay u tahay muhim ay u tahay tasbiixda iyo taxmiiddu marka sidaas ayay muhim u tahay macnaha marka meesha ku jiraana sidaas weeyaan subxaanaka ilaahu waa ku nasahayaa nuqsaan iyo xumaan baan kaa hufaya allaahuma ya allahu allow wabixamdika anoo ammaantaada ku dheehan oo ku ammaanayo waxa aad ahalka u tahay yn laa-iqa ku ah adiga ku cunan aan kugu ammaanayaa nacam tabaaraka ismuka tabaaraka waa sareeye waa sarreeyey ismuka magacaaga magacaagaa sareeyo oo magacaaga ayaa ilaahu sareeyo ixsaankaagibaa batay tabaarakasmuka watacaalaa jadduka watacaalaa wau sareeyaa jadduka adiga ixsaankaagana ilaahu waa sareeya ama walaa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ayruka adi ayrka rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey bisanadin munqaici sanad munqaica buu ku wariyey oo inqidaac ku jira wadaara qudniyuna waa wariyey mawsuulan xadiidka isaga oo mawsuul ah xadiika isaga oo mawsuul xadiidka isaga oo mawsuul ayuu wariyey wahuwa mawquufun wahuwa isaguna mawquufun weyaan ayb daara qudni isagoo mawsuula oo mawquuf abuu wariyey isagoo marka mawsuula ayaa daara qudni uu soo saaray uu wariyey wahuwa mawquufun xadiidkuna waa mawquuf nacam xadiidku marka mawquuf ahaan muslim baa u wariyey min dariiqi cabdata bni abi lubaaba ana cumar bn khaaab kaana yajharu bihaulaai kalimaat kalimaadkan kor inuu qaadi jiro dadka uu beri jiray yn tacaliim ahaan wacabdatu lam yasmac min cumar inqiaaca marka meesha uga jira meeshaas cabda cumar kama uusan maqlin cabdatu bn abi lubaaba cumar waxba kama aanu maqlin sidaa darteed buu xaafidka u yiri bisanadin munqaic aimada badankoodna tan ayay ku cileeyeen arintan bay ku cileeyeen imaamu nawowisa muslim waa uu cudur daaray wuxuu ugu cudur daaray bianahu awradahu cardan laa qasdan nacam cardi ahaan unba ukeena qasd ahaan uma keenin laakiin xadiidka isaga oo mawsuul ah cinda daara qutni ayaa marka uu ku yimid xadiidka isagoo mawsuula ah ayuu cinda daara qutni uu ku yimid wanaxwuhu xadiidkan oo kalena can abi saciidin abi saciid xaggiisa ayaa laga werinaya marfuucan isagoo marfuuca cinda alkhamsa <clears throat> isagoo kalena marka eh, abu saciidin alkhudri ayaa laga werinaya marfuucan isagoo nebiga loo koryeelayo sala allahu aleyh ali wasalam cinda alkhamsati shantii agtooda xadiidka marka riwaayada isaga marka abu saciid waa daciif naam oo baa ku jiro abu daawud iyo nasaa iyo tirmidi ibnu maaja baa wariyeen iyo imaam axmed imaam axmed waxa uu yidhi laa yasixu hada alxadiid xadiidkan ma ansaxayo ayuu yidhi shawaahid baa loo sheegaa laakiin shawaahid dhammaanteed wada cilaysan weeyaan tirmidi waa shawaahidda waxaa kamid ah xadiidi caaisha cinda tirmidi iyo ibnu maaja tirmidi isaga waa daciifiyey ka daara qudni iyo bayhaqi waa ay daciifiyeen sidoo kale abu daauudna xadiidka waa cileeyey anas xadiidka waa wariyey cinda daara qutni agtiisa iyo abaraani laakiin abu xaatim cilalka waxa uu ku yiri xadiidun kadibun laa asla lahu waa riwaayadaabuu sheegaya riwaayada wax asla male buu yiri ayb marka xadiidku calaa kullin marka aima fara badan baa dacfi ku xukumeen oo daciifiyeen marfuuc ahaan way u daciifiyeen mawquuf ahaan laakiin in cumar xadiidka ou ka ansa yani in cumar isagu qowl cumar inuu yahay oo cumar uu sidan dhihi jiray muslim sanad munqaicaga ha kusoo saaro laakiin daara qudni baa sanad mawsuula kusoo saaray oo nadiif ah sidaa darteed marka waxaa la dhahayaa subxaanaka allaahuma wabixamdika ducadaani iyadu marka waxaaw saxad mawquufan iyadoo mawquufa way ansaxday laakiin iyadoo marfuuca ma ansixin sidaa daraadeed haddii marka la yidhaahdo maadaama wax salaadii ku saabsan ay tahay cumar marka iskama samaynayo maadaama salaadu ay tawqiifi tahay oo qofka salaada wax allaale wuxuu doon aanu ku samaynaynin saxaabadana marka ay adkaartii iyo salaadii iyo ay og yihiin inay mawquuf ay shay mawquuf oo yani shay tawqiifi aan ah ujeeda ay tahay marka laabudda u nebiga inuu ka qaatay yaa laga dareemi karaa marka waxaa dhici karta in la yidhaahdo mawquufun lahu xukmu rafci in mawquuf xukun marfuuca leh inuu yahay sidaa darteed marka uu saxiix ku yaho qofka haddii marka adicisa iftifaac marka ay ka mid tahay wacan cumara radia allahu canhu anahu kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray subxaanaka allahuma bixamdika watabaaraka smuka watacaala jaduka sida ayuu dhihi jiray sida ayuu dhihi jiray walaa ilaaha ayruka walaa ilaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ayruka iyo eyrkaa rawahu muslimu bisanadin munqaic wadaara qudniyun mawsuulan huwa mawquuf isagoo mawquufa ayuu daara qudni mawsuul ka dhigay marka macnaha waxaa weyaan sanadkan inqiaaca riwaayada muslim tan riwaayada daara qudni baan ku jirin oo waa mawsuul ilaa cumar radia allahu canhu marka ha u malaynin mawsuul buu ku wariyey in laleeya ilaa nebiga ayuu taxay ma sidaa ma aha iytan ah. ilaa cumar ayuu mawsuul ka dhigay laamaa riwaayada muslim laakiin ilaa cumar inqiaac baa ku jira xataa wanaxwu isagoo kalena can abi saciidin marfuucan cinda alkhamsati abu saciidisagoo xadiidkan mid la macnaa ayaa abu saciidin alkhudri laga wariyay iyadoo nebiga loo koryeelayo cinda alkhamsati baana wariyeen dacfi baana ku sugan shawaahid xoog badanna ma haysta marfuucu laakiin haddii la yiraahdo mawquufku yn ayaa xukmu rafci la siinaya waa suurtoodeysaa wa fiihi waxaa ku sugan ka riwaayada abi saciid wakaana yaquulu wuxuu dhihi jiray bacda takbiiri wafiihi waxaa ku sugan wakaana yaquulu wuxuu dhihi jiray bacda takbiiri takbiirada ka gadaale acuudu billaahi samiici alcaliimi min ashaytaani arajiimi min hamzihi wanafihi wanafsihi sidaabuu dhihi jira marka wafiyi markau leeyahay xadiidkii abi saciid waxaa ku sugan dhexdiisa xadiidkii abi saciidna inuu daciif yahay soo aragnay laakiin intan dambe acuudu billaahi samiici alcaliim yani axaadiid kale ku timid marka intan dambe iyadu waa saxiix wafiihi waxaa ku sugan wakaana yaquulu wuxuu dhihi jiray nabiga sal allahu aleyh ali wasalam bacda takbiiri allahu akbarta ka gadaale acuudu billahi samiic alcaliim ayb marka waxay tahay lafdigood kamarka waa saxiix jamaaca oo aan abu saciid ahin bana waa wariyeen marka ayb laakiinse allahu akbar markuu yiraahda acuudu billahi ba hore ka dhihi jiray maay ducaa iftaaxba waa la imaan jiray wakaana yaquulu bacda takbiiri wuxuu dhihi jira acuudu bilahi allaan magangelaya asamiici alihda asamiici maqlida badnaa alcaliimi ee cilmiga badnaa min ashaydaani baan ka magangelaya shaydaan shaydaankii de alrajiimi almarjuumi ee la fogeeyey facil bimacnaa mafcuul weyaan min hamzihi baan ka magangelayaa min hamzihi ayaan ka magangelayaa geeridiisa alhamzu mawdka waa lagu fasiraan wanafsihi baan ka magangelayaa kibirkiisa wanafsihi baan ka magangelayaa shicirkiisa ayb min hamzihi waxaa kaloo iyada marka la yiraahdaa waxaan ka magangelayaa marka junuunkiisa iyo waalidiisa sidaana waa la dhahaa istaciid billahi min ashayaan rajiim gudagelaya arin muhiima ah ayuu dadiisa anfacayo shaydaanku marka la daadiyo ee waswaas ku keeno kataa marka si aan ayaa isticaado lala imaanayna waxaa weya aliltijaau ilallahi tacaala ilaahay subxaanahu watacaala in la magan galo oo la cuskado isaga maxaamku anaga uma jeedno ma aragno waxaa weyaan ogama dafcismi karto ilaa in allah tacaala aan cuskano mooyaane aayadood buu ku yiri waimaa yanzaqana shayaani nasqun fastacid bilahi inahu huwa samiicu caliim alla waayoo kale waimaa yanzaqanaka min ashayaani nasqun fastacid billahi samiicun caliimna waa yiri fii suurati marka isticaadadan alle lala yim ah keliya lagan galo oon ceed kale lan gelin acuudu bilahi baan magangelaya asamiic aleyda asamiici maqlida badnaa alcaliimi cilmiga badnaa min ashaydaani baan ka magangelaya shaydaankii arajiimi ee la fogeeyey naxariista alle laga fogey laga dheereeyey min hamzihi baan ka magangelayaa geeridiisa oo naftiga magangelaya waxaan ka magangelayaa kibirkiisa oo naftihi baan ka magangelayaa shicirkiisa ama min hamzihi waalidiisan ka magangelaya wa nafsihi baan ka magangelaya kibirkiisa inuu igu keeno igu bixiyo nafsigii baan ka magangelaya shickiisa shicirku maxaa yeele waa meela shaydaanku wax fara badan yani ku kacsado ayb isticaadada in imaanaya xadiidka laga qaadanaya ayb isticaadada sida kaamilkana waa sidan amaa sida kale acuudu billahi min ashayaan rajiim hadii la yirahdana waa isticaadadii waa imaaneysaa wacan caaishaa radi allahu canha qaalat kana rasuulu llahi sal llahu alayh ali wasalam yastaftixu salaata bitakbiir walqira'ata bilxamdu lilahi rabi alcaalamiin wakana idaa rakaca lam yushkis ra'sah walam yusawibhu walakin bayna dalik wakaana idaa rafaca min alrukuuci lam yasjud xataa yastawiya qaa'ima ila akhiri xadiid naam waxa uu leeyahay marka wacan caaishata radia allahu canha caaisha waxaa laga wariyey radia allahu canha qaalat waxay tiri kaana rasuululahi wuxuu ahaa rasuulka sal lahu aleyh ali wasalam yastaftixu inuu ku furfuranayo asalaata salaada bitakbiiri allahu akbar ayuu ku furfuranayo qiraaata akrin qiraaata bilxamdu lilaahi rabi lcaalamiin wlqiraaata qiraaaduna wuxuu ku furfuranay bialxamdu lilaahi rabi lcaalamiin ayuu ku furfuranay inuu yihaahdo wa kaana wuxuu ahaa idaa rakaca hadii uu rukuucayo lam yushkhis mid aan kor u taagaynin ra-sahu madaxiisa walam yusawibhu hoosna uma foorarinaynin nacam bal walaakin lagu noqoyo bayna dalika kaa dhexdiisa ayuu ahaa madaxana kor uma qaadi jirin hoosna uma foorarin jirin madaxiisa iyo dhabarkiisa ayaa isku aadanaa walaakin bayna dalika sidaas waa ayb wakaana wuxuu ahaa idaa rafaca haduu soo kor wakaana wuxuu ahaa idaa rafaca hadduu kasoo kor noqdo min arukuuci rukuucda xaggeeda lam yasjud ma sujuudi jirin xataa yastawiya ilaa uu ka sinaado qaa'iman xaal uu yahay mid taagan ilaa uu qiyaamka kaga ekaado ma sujuudeynin waidaa rafaca hadduu soo kor noqdo min asujuudi uu kasoo kor noqdana lam yasjud ma sujuudeynin xataa yastawiya ilaa uu ka ekaado jaalisan xaal uu yahay mid fadhiyo wa kaana wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahayo fii kulli rakcatayni laba ragca kasta dhexdooda ataxiyaatu lilah ayuu dhahay tashahudkiibuu arin lahay wa kaana wuxuu ahaa yafrishu inuu goglaayo rijlahu lugtiisa alyusraa bidix wayansibu uu taagayo alyumnaa midda midig wa kaana nebigu wuxuu ahaa yanhaa inuu reebayo can cuqbati shaydaani shaydaanka kadaloobsigiisa wayanhaa wuxuu reebaya an yaftarisha inuu goglado arajulu ninka diraacayhi inuu goglo labadiisa dhudhun iftiraasha sabuci iftiraashan gogol kaftiraashi sabuci dhugaaga sida uu u goglado oo kale jeeligiisa wa kaana wuxuu ahaa yaktimu inuu khatimayo oo ku dhamaystirayo asalaata salaada bitasliimi allahu akbar akhrajahu muslim xadiidka muslim baa soo saaray walahu cilatun cilo ayuuna leeyahay yani ariiqa muslim kusoo saaraa cilo leh amaa xadiidka isaga waxaa wey waa cilo malaha xadiidku marka ciladiisa waxa ay tahay xaafidku talkhiisku ku cadeeyey talkhiisulxabiirka oo waxa uu yidhi min riwaayati abiljawza caaisha weyaan waa riwaayat abiljawza weyaan ibn cabdilbarna waxa yii huwa mursalun inqiaacdaa ku jiro lam yasma abulja minha abulja caaisha kama aanu maqlin xaafidka laftirkiisana waxa uu yii isnaadkan waxauu ka yiri meel kale rijaalu isnaadihi iqaaq laakin fiihi inqiaac isnaadka rijaasha ku jirtaa waa iqaaq laakin inqiaac baa ku jiro oo xadiidkan inqiaac baa ku jiro sidaasuu yii meel kale saasuu ku dhahay xadiika isaga marka waxaa sidaasuu ku sheegay marka dacfiga ciladaabaa ku jirto laakiin qaybihiisa oo kala tilmaamayo qayb kasta waxaa weye xadiid kala kusoo arooray <clears throat> wacan caaishata radi allahu canha qaalat waxay tiri kaana rasuul lahi sal lahu alayh ali wasalam rasuulku waxau ahaa yastaftixu inuu furfuranayo asalaata marka xadiidka isagoo muslim ku sugan walahu cilatun laleeyahay dabcan yani waxaa axaadiis waxaa jirta imaam muslim oo soo saaray oo daara qudni tatabuc intuu ku sameeyey ilzaamaadkiisa iyo abu mascuudi dimashqi iyo abu caliin jayaani iyo ay ku samey inay naqdiyeen baa jira nacam marka naqdiguna badanaa wuxuu ku dhacaa iyagu sanadka ay kusoo saareen nacam ama waxaa dhici karta xadiidka sanadka keyrkood oo xadiidka kusoo saaray inuu iska yahay sanad saxiixa nacam oo xadiidka yani cinda keyrihim inuu saxiix ka yahay ama cinda muslim oo kale in marka ciladaa ay ku jirto marka waxaa dhici karta muslimna inuu fiiriye aslulxadiid xadiidka asalkiisa maadaama uu ansaxay inuu sidaa u qoray aslulxadiid inuu eegay amaa sanadka isagu markaa uu haayey inuu marka cilada noocaas kale u lahaa wa kaana idaa rakaca waxay tiri marka kaana rasuululahi sal allahu alayh ali wasalam yastaftixu salaata salaada wuxuu ku furfuranaya bitakbiiri allahu akbar buu ku furfuranaya wax allahu akbar ka horeeyey oo nabiga laga soo guuriye ma jirto qofku marka niyad niyadu marka ula imaanayo niyadana hadii la yiraahdo waxaan leenahay niyadu maxalkeeda waa qalbiga qofka qalbiga ayaa niyada uu gashanaya inuu salaad tukanayo farad uu tukanayo iyo salaada waxa ay tahay yani inuu salaad u qasdayo farad uu tukanayo nooca faradkaas uu yahay duhri casr waxa ay tahay ayuu qalbiga gelinaya niyadu maxalkeeda waa qalbiga dabadeedna allahu akbar buu dhahaya nabiguna wuxuu yihi sala allahu alayh ali wasalam miftaaxu salaati uhuur salaada furaheedu waa dahaarada wa taxriimuha takbiir wixii salaada dhexdeeda xaaraam kaaga noqonayo takbiirtay ka bilaabdaan allahu akbar marka aad tiraahd marka in la yidhaahdo xajka ayaa naweytulxaja ayaa soo aroorto riwaayo ku timid sidaa darteed salaada looga qiyaas qaadanaya waxaa wey waa qiyaas maca alfaarif nacam oo waxyaaba waa farac iyo asal aan islahayn oo markaa madaxa laysu gelinayo farac iyo asal aan islahayn oo madaxa laysu gelinayo midda kale naweytulxaja laftirkeeda maba imaaninba xajka niyadiisu waa ka horeysa talbiyada nacam amaa labeyka xajatan ama labayka cumratan ama labeyka xajatan wacumra iyadoo waxa ay tahay waa allahu akbartan takbiiratulxraamka ayay u dhigantaa meesha salaada allahu akbar looga xirto meesha salaada allahu akbar markaa tiraa ay wixii ka xaaraam ahaa salaada gudaheeda ay ka bilaabanayaan ayaa labeyka cumratan markaa tirahdana wixii cumrada kaaga xaaraam ahaa ay bilaabmayaan ee maahan marka wax kasoo horeeyo marka inay tahay marka taa laftirkeeda ka qaldan iyada laftirkeeda walidaalika marka waxaad ogaanaysaa marka qofku salaada nebigu marka saan ay ka bilaabmi jirtay in allaale nebigu intuu tukan jirana wax kasoo guuriye male ma kula tahay nebiga in laga soo guuriyo waxaan hadda soo marnay allaahu akbar markuu yiraa kadib ixi ducadii oo hoosta u akrinayay allahuma baacid beyni wa beyna khataayaaya ahayd ayaa ayaa lasoo guuriyey oo layidhi rasuulka ilaahi maxaad akrisaa marka aad maxaad akrisaa baa layiri nebi allow xilligaa marka aada joogtid yani oad akrinaysid yani marka allah akbar tiraahdi takbiiratulxraamka dabadeed waad aamustaa maxaad ku akrisaa baa layiri kii uu ku aamusaye aamusitaankiisii wixii uu akrinayo hoosta uu akrinaya la su-aalay markaasaa laloo soo guuriyey ma kula tahay marka in naweytu usqalli farda duhri inta yiri aan lasoo guurinin maxaa marka qiyaas laga rabaa marka nacam maa inta lasoo guuriye marka salaada loogaga gaabsado <clears throat> marka marka waa taas kaana rasuululahi sal lahu aleyh ali wasalam yastaftixu salaata bitakbiiri buu ku furfuranaya bacdu naas baa waxay dhahayaan waxaa loo yeelay sidan in eh, yani qalbi carabka uu qalbiga kaalmeeyo eh, laakiin waxaan leenaha taa laftirkeeda waxaan dadkii waxaad uga dhigteen rukni oo kale haddaynan dhihin usalli farda duhri salaad inaynan u ansixaynin bay caamadii u haystaan tan kale waxaa wey ninkan caamiga maba yaqaanba macnaheedaba carabkiisa iyo qalbigiisa maxay iskaalmaystaan marka carabku wuxuu yaqaan markuu sheegayo qalbiga laga yaabaaba uu kaalmaysan karaa laakiin carab wax iska sheegayo aan aqoonin macnaha laga wada see qalbigiisa u saacidaya marka tan kale waxaa culimmadu yiraahdaan qofku hadduu yiraahdo usalli farda duhri salaada uu dukanayana ay tahay salaad casir qalbiga niyadana salaad casir ou ka guntay afkana wuxuu ka yiri farda duhri salaadiisa midda qalbiga ansaxo salaadiisa ansaxaysaa bay leeyihiin hadday marku sidaada tahaymaxaa marka maa qalbiga laysaga gaabsada marka dadkana sidaa loogu sheego ayb waxyaabaha marka bidaca markay bilaabmayaan waxaa dhici karta inay si fudud ku bilowdaan hadhow laakiin dadka inta diin looga dhigo ee sunadiiba in hadhow marka bidca loo arko taas baa imaanayso kaana rasuululahi sal lahu alayh ali wslam rasuulka wuxuu aha yastaftixu salaata salaada inuu ku furfuranayo bitakbiiri allahu akbar waa takbiirat lixraamka mida la yiraahdo waalqiraa'ata qiraa'aduna bialxamdu lilahi rabbi alcaalamiin qiraadan alxamdu lilahi rabi lcaalamiin maxalu jar bay joogtaa hadda alxamdu lilahi rabi lcaalamiin laakiin lafdigii sidiisii ayaa loo keenay maadaama lafdi qur uu yahay nacam mara waxau yii wlqiraata walqiraaatana waa mafcuul bihi salaata waxaan ujeedaa waxay ku cadfan tahay asalaata yastaftixu salaata bitakbiiri wlqiraata wayastaftixu lqiraata wuxuu ku furfuranaya bialxamdu lilahi rabi lcaalamiin qiraaadana alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin ayuu ku furfuranaya marka bisinka ma akrinaya mase ma akrin jirin nacam iyada marka halkan waxaa ka cad marka waxaa weyaan eh, waxaad moodaa marka in bisinka aanu akrinayno alxamdulilahi rabbilcaalamiin uu ku furfuran jira masaladaana marka meelo badan bay ku imaan doontaa xadiidka anas iyo waa ku imaan doontaa aljahru bilbasmala basmaladoo lala jahro iyo in la siraystaa iyaduna de waxaa weya masalo aada iyo aad warkeeda u badan yahay fara badan khilaafkeeda uu qadiim yahay xadii qadiiman wa xadiitanba khilaafkeeda uu soo taagnaa eh, iyada marka culamada qaarkoodna ay wax ka alifeen qaar kutub gaara ka alifaa jiro maxamed ibn nasr almarwazi baa kamida ibn khuseyma kamida ibn xibaan baa kamida ayb daara qudni baa kamida khadiib lbaqdaadi baa kamida bayhaqi baa kamida ibn cabdilbar baa kamida kitaab alinsaaf layraa buu leeyahay iyo aimo fara badan ibnu rajabna aad buu u baxsiyey fatxulbaariga juska lixaad afar boqol iyo todoba dabcada maktabat lghurabaa halkan marka waxaa weye axaadiidtiisa marka la isu keenana waxaa weyaan xadiidkii saxiixeynko anas ana nabiy sal l slam abubakrin wacumar nabiga abubakr iyo cumar kaanuu yaftatixuuna asalaata bialxamdu lilahi rabi alcaalamiin salaada waxay ku furfuran jireen alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin culamada qaarkood baa xadiidkan waxay ku jawaabeen yani waxay ku furfu qiraa'ada wuxuu ku bilaabi jiray suuratu alxamdu lilah suuradda alxamdulilah la dhahaabay dheheen qaar baa iyagu marka sidaa yeeleen iyagoo marka daliishaday aahirka xadiidka iyagoo marka sidaa u daliishaday ayb qaarkoodna marka waxay yidhaahdeen xaadiidka marka qoladaha iyagu marka sidaa ku jawaabeen laakiin waxaa soo arooray nabiga caleyhi salaatu wasalaam xadiidkiisana kitaab kale noogu imaan doonto laa yadkuruuna bismi illahi raxmaan raxiim bismi illahi raxmaan raxiim maba sheegi jirinba muslim baa weriye laa fii awali lqiraati walaa fii aakhiriha qiraaada bilowgeeda iyo dhammaadkeeda midna kuma sheegi jirin bismillahi raxmaan raxiim daara qudniga waxay soo saareen inay siraysan jireen bismillahi raxmaan raxiimka idan marka marka laleeyahy alxamdulilahi rabbilcaalamiinay ku furfuran jireen bismillahi raxmaan raxiim ma sheegi jirin waa siraysan jireen bismillahi raxmaan raxiim waa la jamcin karaa oo alxamdulilaahi rabbilcaalamiinay ku furfuran jireen iyadu waa mutlaq qoladaan marka waxaa weyaan maba la akrinaayo laa siran walaa jahran waana maalikiyada kanay ku dhegeen marka kaanuu yaftatixuuna waxay ku furfuran jireen nabiga abubakar iyo cumar qiraa'ada waxay ku furfuran jireen alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin laa yadkuruuna bismi illaahi raxmaan raxiim taasay qabsadeen ayago madhabka kale waxaa weya qiraa'ada bismi raxmaan raxiim hoos baa loo akrinayaa intaka alxamdu lilahi rabbi alcaalamiina lala jahrayaa qoladaasaana ugu owleysan xadiidka maxaa yeele ayagu kaanuu yastaftixuuna alqira'ata bialxamdu lilahi rabbi alcaalamiin waxay dhahayaan bisinkii hoos baa loo akriyey intii kor loo akriyaa ayaa xadiisku tilmaamay qolaa yani laa yadkuruuna bismi illahi raxmaan raxiimna ay jahran waay isagoo bisinkii lala jahray ma aanay sheegi jirin riwaayada daara qudni bayna soo qaateen oo yusiruuna bismi illahi raxmaan raxiim bismi illahi raxmaan raxiimtaa siraysan jireen qoladaasa marka xaadiista dhan ku camal fashay madhabka saddexaad waxaa madhabkan yn waxaa iskale xanaababilada iyo xanafiyada madhabka shaaficigana bisinka in kor loo qaado ayuu qabaa taa marka waxay leeyihiin iyagu kaanuu yastaftixuuna alqira'ata bialxamdulilahi rabiilcaalamiin suuradaa laga wadaa faatixaday ku furfuran jireen intaynan qur-aan kala akrinin laa yadkuruuna bismillahi raxmaan raxiim iyo adilada saas sheegaysana waxay leeyihiin waaba mudarib nacam oo siyaabo kala duwan bay usoo aroortay laakiin ibnu xajar kitaabkiisa annukat calaa kitaabi ibni salaax ayuu aada ugu baxsiyey fuqahada shaaficiyada ee muxadisiintauna kamid yahay sidaad ogsoontihiin ibnu xajar waxa uu baxsiyey masaladan marka u baaray ah, kitaabka annukat calaa kitaabi ibni salaax xadiidkan basmaladu mudarib inuunan ahayn marba haddii la jamcin karo maxaa yeeley idiraabka inta aan la sheeganin laba shardi baa loo shardiyaa laba shardi marka la helaa idiraab la sheegan karaa oo lagu cilayn karaa xadiidka shardiga koowaad waxay tahay cadamu imkaani ljamci duruqdan iskhilaaftay inaan la jamcin karin shardiga labaadna waxaa weya takaafu'u duruq duruqdan iskhilaafsan waa inay isku xoog yihiin maxaa yeele dariiq oo nin daciif ah uu ku jiro haddii uu khilaafo nin hiqa a ah la dhihi maayo waa mudarib nacam lagu cilayn maayo ninkii hiqada ahaa xadiidkiisa ninkan daciifkaa ah xadiidkiisa lagu cilayn maayo sidaas daraaddeed marka waxaa weeyaan labadaa shardi waa in la helo halkan marka imkaanu ljamci baa yaalo oo xadiidka hadda halkan waa la jamcin karaa idiraab marka lama sheegan karo kitaabka anukab calaa kitaab ibni salaax saa ayuu ku tilmaamay adiladana waa ka jawaabay culamada shaaficiyada qaarkood ay soo qaadanayaan waa ka jawaabay marka masaladan iyadana waxaa loo baahan yaha in la ogaado calaaqa lama laha bisinku faatixada maka mid mase kamid ma aha ibnu rajab sida uu faa nacam calaaqa lama laha masalada iyada nacam bismi illaahi raxmaan raxiim aayad faatixada kamida way tahay aayad faatixada kamida ha ahaatee ha ahaatee masalada waxay ku saabsan tahay ma jahri ahaan baa loo marka nin masaladan marka wax calaaqa a ah lama laha bismi yani calaaqa weyn lama laha laasiima maalikiyada markaan xagga iska dhigna a'imada kale masalada ku doodsan waa lala jahraya iyo waa la siraysanaya mas'alo calaaqa lale ma ahan bisimka faatixada ma kamid ya mase kamid ma wuu kamid yahay faatixada sida raajix ee xooga badan ee laakiin sifada loo akrinayo waa wax lagu muransan yahay ma kor baa loo akriyaa mase hoos baa loo akriya axaadiistuna waxay tilmaantay saxiixa ah in hoos loo akriyo nacam oo bukhaari iyo muslim ay werinayaan bal riwaayada muslim ay caddaysay laa yadkuruuna bismi illahi raxmaan raxiim laa fii awali qira'ati walaa fii aakhiriha idiraabna kuma jiro maxaa yeeley laa yadkuruuna markay leeyihiin ay jahran bay ujeedaan ayaa riwaayada loo jeedaa sababtu waxay tahay kaanuu yusiruuna baa soo aroortay waa siraysa jireen bismillahi ramaan raxiim laf sariixa ah weyaanka marka nusuusta sariixa in laga taga ma aha amaa jahriga basmalada adilada kusoo aroortay waxaa ugu weyn ugu saxiixsan xadiidka nucaym almujmir ee uu leeyahay bismillahi ramaan abu hureyra la tujiyey faqaraa bismillahi raxmaan raxiim buu akhriyey markii dambena wuxuu yidhi innii la ashbahukum salaatan birasuuliillah anigu waxaan ahay ninka idinkugu ekaanshaada badan salaada xagga salaada rasuulka sal lahu aleyh ali wasalam taa waxaa lagu jawaaba waxay tahay faqaraa bismillahi raxmaan raxiim xadiika sawaabkiisu saas a bismillahi raxmaan raxiim ayuu akriyey abu hureyra waa akriyey iyo waa la jahrana isku mid ma aha waxaa dhici karta in marka inuu akriyo unana la jahrin waxaana ku tusaayo nebiga ducaa iftitaaxa waa akri jiray allahuma baaid beynii wa beyna khaayaaya ma la jahri jira marka lama jahri jira hore waxaan usoo aragnay abuu hureyra inuu yii rasuulka ilaahay waad aamusitaanka aad aamustay udhaxeeya eh, allahu akbarta iyo qiraa'adaada maxaad akrisaa buu yii maxaad akrisaa buu yii marka idan marka shayga isagoo la siraystay haddana qofku inuu wax akriyey waa dhacdaa ah, sidaabaa lagu jawaabay walidaalika culamada muxaqiqiinta waxay dhahaan axaadiista basmalada in lala jahro bismillahi raxmaan raxiimta in lala jahro tilmaamayso sariixuhaa hayru saxiixin kuwa sariixa oo nebiga waa la jahray dhahaayo saxiix ma aha wa saxiixuhaa kuwooda saxiixa ahna hayru sariixin ma cadda kuwooda kuwooda saxiixa ee aan saxayna kuma cadda bisinka in lala jahray waa midkaan hadda aan sheegayno nucayn mujmir oo kale xadiikiisa oo kale marka xadiidkan calaa kulli xaal baxsigiisa qofkii aada u raba inuu ku dul istaago fatxulbaariga ibnu rajab juska lixaad afar boqol iyo toddoba dabacada maktabat lqurabaa ha eego sidaas yani annukat calaa kitaabi ibni salaax isagana yani oo ibnu xajar uu leeyahay ha ka eego abuu shaama isaga waxaa ibnu xajar wuxuu radiyey abuu shaama oo fuqahadii shaaficiyada muxadisiinta ka mid ah iyo usuuliyiinta wuxuu yidhi eh, bisinka in lala jaaro waxaa u daliila nabiga qiraa'adiisa say ahayd baa la weydiiyey bacdi saxaaba markaasay waxay dhaheen bsmwuxuu dhihi jiray bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin sidaas u kala dhigdhigi jiray taa iyaduna marka waa la jahri jiray ma aha hade marku siraysanayo haduu doono hoosba u dhigi karaa soo kala dhigdhigayo bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin haduu yiraahdo waa sameeyey qiraadii nabiga waa waafaqay marka inuu la jahri jiray sariix ma ahno ma tusayso sidaasuu ku jawaabay alxaafid ibnu xajar raximahu llahu tacaala marka calaa kulin marka macnuhu sidaas weyaan kaana rasuul lahi sal lahu alyh ali waslam rasuulku waxau ahaa yastaftixu salaata bitakbiir inuu ku furfuranayo walqiraaata qiraaadana balxamdu lilahi rabi alcaalamiin waxaa kaloo iyaynaan u baahna inaan baraarujin masaa'ilsha noocaan oo kale ah oo adiladu ay iska ixtimaali karto fuqahaduna ay isku khilaafaan yani masaa'il waxaa weyaan raajix iyo marjuux udhaxayso qowl la rajaxay iyo qowl laga raajixsanya shicaar in laga dhigaa maya oo ummadda lagu kala geeyo oo calaamad ay u noqoto ummadda inay ku kala tagaan oo qofku maala uu yiraahdo qofkii bismillahi raxmaan raxiim hoos u dhigo aniga la tukan maayo kanina inuu yiraahdo qofkii bisimka kor u qaada la tukan maayo bal aimadaani waxaan ogsoonahay bal maalikiyada oo ayagu bismillahi inay faatixada kamid tahay aan qabin bismillahi raxmaan raxiim oo ayagu aan akrinin laa siran walaa jahran ayaa shaafici markuu madiine joogay imaam maalik iyo raggiisi la tukan jiray marka iyada waxaa w masaaisha ijtihaadiga ah aan ku dhisnayn hawo ee salaada oy dadku isku khilaafaan waxaa lagu dureeriyaa xadiidka yusalluuna lakum aimadu way idiin tukanaya waa idin tujinayaan fa in asaabuu hadday asiibaan falakum walahum ayaguna waa idinkana waa leedihiin iyaguna waa leeyihiin wa in akhdauu hadday gafaanna falakum idinku waa leedihiin wacalayhim xigifana korkooday ahaatay marka xadiidkaas ayaa lagu dureeriyaa ibnu rajab sida uu yiraahdo raximahullah marka yaynan in dadki marka lagu kala geeyo shicaar ummadda ay ku kala tagta laga dhigo maxaa yeele aimadan iyagoo sidaa isugu khilaafsan haddana dad isku duugan oo waxay ahaayeen wax istusaaleeyo laakiin aan isnacbayn ayay ahaayeen ninka marka ka dhigo sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay kitaabkiisa leera alqawaacid annuuraaniya masaa-isha noocan oo kalea ninka ka dhigo shicaar ummadda uu ku kala geynayo isagii ayaa wuxuu noqonayaa min aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiyaca kullu xisbin bimaa ladayhim farixuun marka masaaishan in aada laysaga fiiriyo iyay u baahan tahay dad waxaa jira iskaba dhaaf masaaishaani masaa-il masaa-ishan weliba ka wusci badan oo laga yaaba yacni inay laga adilo saxiixa kusoo kala aroorto tanna la samayn karo tanna la samayn karo ayaa ama daliilkiiba yacni fahamkiisii laysku isku khilaafay oo aimatulxadiid isku khilaafeen ayaa waxaa dhici karto inay yidhaahdaan dadkii ay ku kala geeyaan calaamad laga dhigtaba ninka intaa sameeyana wala la siiyo ninka aan qowlkaas ku dhaqminna laga beri noqdotaasoo kale marka waxay keenaysaa waa tafaruq iyo iftiraac iyo taxasub oo weliba yani masaa-ishii wusciga uu ku jiray laysku xisbiyeysanayo ayay noqonaysaa ilaahay halaga cabsado taxasubka iftiraaqana halaga tago dad badan oo taxasubka ka digayo waxaa dhici karto haddana masaa-isha noocan oo kale ah dadka ku kala geeyo kuwa laftirkoodana sida ay culammadu tilmaamayaan noocaanay gelayaan sheikhulislaam ibnu teymiya raximahullah ayaa waxaa la su-aalay risaala risaalan iyadoo a waa yani la dabceeyey waxaa la su-aalay ninka shaaficiga ma ku dayan karaa baa layii ninka maalikiga bisilka ka tago markaasu wuxuu yidhi qofka sidaa dhahayo aan yani lagu daba tukan maayo imaam maalikiga qofka dhahayo kale waxa uu ku tilmaamay inuu yahay inay haboon tahaba in la tacsiiro oo la cuquubeeyo maadaama dadka iftiraaq iyo tafaruq uu ku kala keenay marka masaaishan dadka dalabatulcilmi waa uga digeynaa marka in masaaisha noocan oo kale ah, ama masaaisha adilo tan weliba kaba dhowba masaaishaani marka aan leeyahay raajixa waa lagu dhaqmayaa marjuuxana waa laga tegaya sida fiican laakiin qofku waa inuu raajixa arko la tuso walaaltinimo lagu tuso nacam la baro amaa masaaisha iyagu marka adiladuba fahamkeedu culammadu ay agga xagga ku kala aadeen culamaa salaf culamaa alxadiid iyada waxaa wasciga iyagana ku jira masaa-isha adilada ay kusoo kala aroortay sidaan iyo sidaanbana iyo waxaa weyaan iyadana qofkii ku dhaqmo mid kamida sunadii baa ku dhaqmay maaha marka in la yihaahdo yani tayada haddaa ku dhaqmi weysaa mubtadic baa tahay waxa lamidka arrinka bidcadana arrin culus waay maxaa yl bidcadu zinada iyo khamracabka waa ka daran tahay nacam marka in bidca laysku tuurtuuro ma sahlana wa kaana wuxuu ahaa nabigu sal allahu aleyh ali wasalam idaa rakaca haddii uu rukuucayo lam yushkis kor inuunan u taagaynin ra-sahu madaxiisa walam yusawib ma aanu foorarinaynin hu madaxiisa madaxa inuu hoos u foorariyana ma yeeli jirin korna uma taagi jirin walaakin bayna dalika buu ahaa taabuu u udhaxeeyo dhabarkiisa iyo madaxiisa waa sinaayeen wa kaana nebigu wuxuu ahaa sal allahu aleyh ali wasalama idaa rafaca hadduu kasoo kor noqdo min arukuuci rukuucda lam yasjud ma sujuudaynin xataa yastawiya ilaa uu ka ekaado qaa'iman xaal uu yahay mid taagan ilaa uu yani istaagga uu kaga sinaado kaga ekaado oo qiyaamkii marka halkan waxaa laga qaadanaya marka qofka intaanu sujuuda hore uga boodin waa inuu si fiican u sunaado laf walbaa booskeeda u laabato waidaa rafaca haddii uu soo kor noqdo mina sujuudi uu kasoo kor noqdo lam yasjud ma sujuudaynin xataa yastawiya ilaa uu ka sinaado jaalisan xaal uu yahay mid fadhiyo fadhiga ilaa uu si fiican ugaga takaado wa kaana wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahayo fii kulli rakcatayni laba ragca kastaa dhexdooda ataxiyata ataxiyaatu lilah ayuu akrinaya wa kaana wuxuu ahaa yafrishu inuu goglaayo rijlahu lyusraa lugtiisa bidix wayansibu uu taagayo alyumnaa midigta oo lugta bidixbu yani intuu calaacasha bidix lugta bidix qadamka gomada korkeeda meesha kore dhulka ayuu dhigayay meesha baabacada ahna waa ku fariisanaya bidixda midigtana waa taagaya iftiraashkii weyaan wa kaana wuxuu ahaa yanhaa inuu reebaayo can cuqbati shaydaani shaydaanka kadaloobsigiisa alcuqba ama aliqcaa laba sifo ayuu ku yimaada sifa la ogolaya sifa la reebay sifada la reebay waxa ay tahay mida la reebo xadiidka uu reebaya waxay tahay qofka inuu dabada ku fariisto ee lagu jildihiisana kor u taago nacam taa weyn marka mida la diidayo nacam bayhaqi waxa uu tilmaamay in yani waxaa weeyaan buu yiri nacam an yadaca alyatayhi wa qadamayhi cala alardi labadiisa gomadood iyo baridiisaba dhulka inuu dhigo wayansibu saaqayhi oo marka shanshadiisa oo kor u taago arinta iyadana marka waa makruuh waana mida ay axaadiista kusoo aroortay tan labaad waxa ay tahay in cirbihiisa inuu dabadiisa saaro ee marka jilbihiisana dhulka uu ku taago ta iyadana marka waa mida ibnu cabaas uu warinayo hiya sunna uu yiri oo muslim uu weriyo laba iqca baa jirto midna waa midka la reebayo waa in baridii dabadii dhulka u dhigo dumadihii ama lugihii cagihiina u dhulka dhigto jiidihii iyo shanshadiina kor u taagdo midda la reebay taas waa midda la ogolyahayna waxa ay tahay qofku inuu ku fariiso cirbihiisa salaada dhexdeeda midda iyadaa marka waa la ogolyahay wa kaana wuxuu ahaa yaktibu inyanhaa wuxuu reebi jira an yaftarisha arajulu qofka inuu yani googlado diraaxayhi labadiisa dhudhun iftiraasha sabuci iftiraashan googlid kaftiraashi sabuci dugaaga sida uu u googlado jeedihiisa oo kale darsigii shalana marka waa kaga hadalnay wa kaana wuxuu ahaa yaktimu inuu ku khatimayo salaata salaada bitasliimi salaama nuqsi salaama nuqsiga marka assalaamu calaykum waraxmatullah waa rukni min arkaani salaa oo salaada salaama nuqsi baa looga baxaa miftaaxu salaati duhuur wa taxriimuha atakbiir wa taxliiluha atasliim salaada waxaa looga xalaalo noqdaa wixii kaaga xaaraamaha dhexdeeda assalaamu calaykum waraxmatullahi inaa tiraahd salaan yani tasliim inaad la timaado xanafiyada ayaga waxay leeyihiin salaada tasliimtu waajib ma aha qofku hadduu salaada inta tukaayo taxeedku markau dhameeyo iska kici karaa waana iska tegi karaa laakiin xadiidkan iyo xadiid fara badan oo lamid ah ayaa tilmaamayso tasliimtu inay rukni tahay wacan ibni cumara radiallahu canhuma rajahu muslim walahu cilla wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuul allahi sal allahu alayh ali wasalam rasuulku kaana wuxuu ahaa yarfacu inuu kor yeelayo yadayhi labadiisa gacmood xadwa min kabayhi labadiisa garbood qaabilkooda ku aadankooda ida iftataxa salaata salaada markuu furfuranaayo oo allahu akbarta hore uu dhahayo waidaa kabara hadduu kibaaranayo lirukuuci rukuucdii uu kibaaranayo rukuucda marka uu allaahu akbar oo u dhahayana gacmaha kor buu u taagayaa waidaa rafaca ra-sahu madaxiisa markuu soo koriye ilaa min arukuuci uu kasoo koriye ilaana gacanta waa taagaya gacmaha waa taagayaa mutafaqun calayhi xadiidkan marka waxaa lagu sheegayaa waxay tahay rafculyadeynka gacmihi kor loo qaado rafculyadeynka amaakintiisa ilaa afar meelood weya saddex xadiidkan baa lagu sheegay takbiirat lixraamka allahu akbar marka la dhahayo rukuucda marka loo socdo ictidaalka samic allahu liman xamida marka la ictidaalayo intaa meelahaaso dhan waa lagu yidhaahdaa nacam ayb e, iyo meesha afaraad waxaa weeyaan marka riwaayadka axaadiidta qaar ay tilmaantay marka laga soo kor noqonayo e, atixiyaadka koowaad salaada haday laba atixiyaad leedahay rafculyadaygu marka waa kaasa axaadiidta kusoo aroortay waxaa dhici karta marka jumhuurta iyo xanafiyada isku khilaafsan xanafiyada iy marka waxay leeyiin gacmaha kor loo qaadi maayo qaarkoodna waa makruuh bay dhahay in kor loo qaado meel aan ahayn takbiiratulxaraamka loogu qaado waxay daliishadaan maali araakum raaficii aydiikum kaanahaa adnaabu khaylin shumsin maxaan idiin arkayaa gacmihiina inaad kor u qaadaysaan sidii farda saymahooda oo kale didsan marka taa waxaa loogu jawaabo waxay tahay Eh, uskunu fi sala salaada ku xasila muslim baa soo saaray laakin taa waxay tahay cinda salaam waay marka la salaamo noqsana gacmaha xagga iyo xagga in loo eh, asalaamu calaykum waraxmatullah gacmaha marka la taago taasaa la diidaya oo faraha dadku waana sameeyaan xagga xagga inay ukala jeedjeediyaan gacmaha xadiidkan midaasuu ka hadlayaa kaba hadli maayo yani gacmaha eh, rafulyadeyn bukhaari masaladan marka wuxuu ka sanifay juzi oo u gaar yeelay wuxuuna ka sheegay xasan bin cali xumydnam eh, waxa uuna ka sheegay xasanulbasri iyo xumayd bni hilaal iyo labadaas taabici xasanulbasri iyo xumayd bni hilaal ana saxaabata kaanuu yafcaluuna dalik saxaabadu inay sidaa yeeli jireen markaasuu bukhaari waxa uu yidhi xasan cid saxaabada kamida u kasoo istinooday ama u ka reebay ma jirto saxaabada saasay samey jireen buu yidhi moxamed ibnu nasr ilmarwasina waxauu yidhi ajmaca culamaau lamsaari calaa mashruuciyati dalika ila ahli lkuufa culamaa amsaar waxay ku wada ijmaaceen dhammaantood sidaas ilaa reer kuufa ma ahni sidaasuu tilmaamay amaa alimaam maalik raximahullah sa waxaa timid riwaayo hal riwaaya waxay ka timid oo ibnulqaasim uu werinayo inuu ka tegay rafculyadeynkii ibnu wahab iyo keyrkiina maalig waxay ka wariyeen in gacmaha kor loo qaado marka riwaayadaasaa badan imaam maalik xaggiisana maalikiyadu marka daliil ka tegidda uma haystaan iyagu amaa xanafiyada waxay qaateen riwaayata mujaahid can ibni cumar inuu ka tegay rafculyadeynka riwaayadana abubakr ibnu cayaash ayaa ku jiro iyadana iyada abubakr ibnu cayaash ayaa ku jiro haddii la saxiix yaala laftirkeedana eh, nacam saalim iyo naafic iyo keyrkood baa waxaa ka timid can ibni cumar alrafcu in yani la kor yeelo gacmaha ibni cumaraa laba riwaaya laga sheegay riwaaya waxay leedahay yani mujaahid can ibni cumar in rafculyadeynka uu ka tegay ibni cumar riwaayada iyada waxaa lagu sanadkeeda waxbaa ku jira abubakr ibnu cayaash baa ku jira midda labaad waxa ay tahay xataa haddii la tasxiixiyo waxaa ka badan raggii waaweynaa ee ibn cumar yani aada u laazimay saalim iyo naafic iyo keyrkood rafculyadeynkii bay sheegeen midda kale waxa ay tahay iyadna xataa haddii riwaayada la saxiix yeelo waxaa dhici karta inuu mararka qaar ka tegey oo uga tegey inuu dadka tuso waajib inaynan ahayn oo min sunani salaha ay tahay siyaabahaasoo kalea la dhahayaan waxyaabahaaso dhan marka waxaa weyaan eh, taasay tusaysaa marka weliba yani waxaa soo aroortay in ibn cumar uu dhagax yeyn jiray qofka uu arko isagoon gacmaha kor u taagi jirin qise ibn mascuud bay deliishadeen oo gacmaha inuunan kor u qaadin imaamu shaafici wuxuu ku jawaabay inayna sugnaanin culamada qaarkoodna way saxiix yeeleen qisadaa iyadaa laakiin waxay u deliishadeen cadamulwujuub inayna waajib ahan uga tegay isaga laftirkiisa qaar baa marka waxaa weyan marka masaladan marka rafculyadeenka qaar baa gaarsiiye xanafiyada kamid inay bidco tahayba imaamu lbukhaari wuxuu sheegay man zacama anahu bidcatun qofkii yidhaha rafculyadeenku waa bidco faqad dacana fi saxaabati saxaabaduu duray uu bidco ku sheegay fa inahu lam yahbut can axadin minhum tarkuhu maxaa yeele mid iyaga kamida kama sugnaaninka tegisteeda rafculyadeenka in laga tago ayb asaaniid ka saxsanna ma jirto asaaniidda uu ku yimid gacmaha kor loo qaado marka calaa kullin marka rafculyadeynku wuxuu kamid yahay sunooyinka salaada juskaas ayuuna ka alifay alimaam eh, bukhaari raximah llahu tacaala wafii xadiidi abi xumayd waxaa ku sugnayd cinda abi daauud abi daauud agtiisa nacam yarfacu yadayhi gacmihiisoo kor u qaadayo xataa yuxaadiya ilaa u ka qaabilsiiye bihimaa iyaga u kala qaabilo mankibayhi labadiisa garbood uu ka qaabilsiiye uma yukabiru markaa allahu akbar buu dhahaye imaam maalik imaam axmed iyo shaafici baa marka waxay yidhaahdeen maxalu rafci meesha gacmaha marka kor loo qaadayo gacmaha la geynayo waa garabka ku aadankooda abuu xaniifa wuxuu yidhi dhegaha lagu aadinaya nacam riwaaye imaam axmedna waxay leedahay waa dooran karaa inuu dhegaha ku aadiyo xadiidka malik ibn xuwayris baa ahaa iyo inuu ku aadiyo garbaha intaba wuu dooran karaa walimuslimin muslim marka wuxuu leeyahay kaanacam <clears throat> yarfacu yadayhi gacmihiisao koryeelay xataa yuxaadiya bihimaa ilaa u ka qaabilsiiyey mankibayhi garbihiisa uma yukabiru markaa dabadeed allahu akbar buu dhahaya marka allahu akbartana sida loo dhahaya rafculyadaynku marna gacmaha kor loo qaadayaa la hormarinaa marna yani allahu akbartaa la hormarinayaa marna waxaaba la hormarinayaa mar allahu akbartaa la hormarinaya kadib aa gacmaha la qaadaya mar waa lala dhahayaa marna waxaa la hormarinaya rafculyadeynka kadib allahu akbar la dhahaya intaba soo arortay an wail bni xujrin walimuslimi can malik bn lxuwayris radia allahu canhu naxwu xadiid ibni cumar oo kale ayuu soo saaray walaakin qaala waxa uu yidhi weriyey xataa yuxaadiya ilaa ka qaabilsiiyey bihimaa gacmihiisa furuuca udinhi dhegihiisa balaqdooda dhegta meesha balaqdaha ayuu ku aadinay waa saaraya ma ah macnaheedu wacan waayil ibni xujrin radia allahu canhu qaala waxa uu yidhi sallaytu maca nabiy sala allahu alayh ali wasalam nabigaan la tukaday fawadaca yadahu lyumnaa gacantiisa midig buu saaray calaa calaa sadrihi ilaabtiisa korkeeda ayuu saaray akhrajahu ibnu khuseyma xadiidka ibnu khuseyma soo saaray ayb xadiidkanna marka waxa wey waa xadiid saxeixa waxaana ku sugan nacam muamal ibnu ismaaciil ayaa ku jira sanadkiisa oo saduuqun yahin baa layiri laakin xadiidka shawaahid buu leeyahay waana xadiidka ugu saxiixsan xadiidka ugu asaxsan meesha gacanta la saaraayo marka la taagan yahay nacam oo qiraa'ada la akrinayo allahu akbar buu dhahaya xadadkaa la saaraya axaadiis kale waa jirta iyagu taxta sura iyo sheegayso daciif a ah laakiin wacan cubaadata bni saamit radia alaahu canhu qaala waxa uu yii qaala rasuululahi sal allahu alayh ali wasalam rasuulka waxau yidhi laa salaata salaadi uma sugnaanin liman lam yaqra' qofkaan akrinin biummi lqur'aan marka xadiidka ugu saxeixsan baabka yani gacanta meesha la saarayo xadiidkaas weyan waa xadiid waail ibni xujrin raja ibnu khuseyma baa soo saaray fiihi xadiidka waxaa ku jira muamar ibnu ismaaciil oo saduuqun yahim laakiin shawaahid buu leeyahay shawaahidda ayuuna ku ansaxay wacan cubaadata bni saamit radia allahu canhu qaala waxau yihi qaala rasuululahi sal allahu aleyh ali wasalam rasuulka waxau yihi laa salaata salaadi uma sugnaanin liman lam yaqra qofkaan akrinin biummi lqur'aan faatixada qofka aan akrinin muttafaqun calayhi riwaayada muttafaqaas waxaa weya lafdigeeda laa salaata liman lam yaqra bifaatixati lkitaab muttafaqun caleyhi wafii riwaayati ibni xibaan riwaaya ibn xibaan usugnaatay wadaara quniyi laa tujziu ma gudmaysa salaatun salaadii laa yuqra'u fiiha aan lagu akrinaynin bifaatixati lkitaab faatixatu lkitaab aan lagu akrinin ma gudanto ma gudmayso riwaayada ibn xibaan iyada min ariiqi cabdiraxmaan ibni yacquub mowla alxuraqa weeyaan can abi hureyra nacam cabdiraxmaan baa wuxuu kusii daray abu hureyra inuu yiri wadaada min qowl cabdiraxmaan liabi hureyra wuxuu ku daray qultu wain kunta khalfa alimaam ka waramo yii hadaad imaam gadaashiisa ku daba tukanaysidna qaala fa akhada biyadii gacanteeduu soo qaado ayuu qabtay wa qaala iqra' fii nafsik nafsadaada adiga akriso ku akri hoos adiga markaa u akriso w wafii uqraa riwaayo kale liaxmeda usugnaatay abi daawuud iyo abu daawuud watirmidiy wabni xibaan lacalakum waxaa laga yaabaa taqra'uuna inaad akrinaysaan khalfa imaamikum imaamkiina gadaashiisa qulnaa waxaanu niri nacam haa waa akrinaa qaala laa tafcalu ha samaynina ilaa bifaatixati kitaab faatixat kitaab mooyaane wax kala sidaa yeelinina faatixada akrista fainahu shaniya laa salaata salaadi uma sugnaanin liman lam yaqra' qofkaan akrinin bahaa iyada aan ku akrinin salaada ayb xadiidkan marka xadiidtan faatixadii ayay tilmaamaysaa rukni inay tahay marka masaladana marka dadku waa saddex qolo daaifa min alculamaa waxay leedahay faatixada qofka waxaan ka hadlaya waxay tahay waa qofka ma'muumka ah daaifa min alculamaa waxay leedahay qofka ma'muumkaa qofku awalan saddex xaale ah ayuu leeyahay inuu imaam yahay inuu imaam ku xiran yahay oo ma'muum yahay inuu munfarid yahay haddii uu imaam yahay iyo haddii uu munfarid yahay faatixada inuu akriya iyadu waa rukni warkeedu saa uma badna laa salaata liman lam yaqra bifaatixati lkitaab ama haddii uu ma'muum yahay oo uu imaam ku daba tukanayo faatixada ma akrinaya culamada qaarkood marka xanafiyada oo kale waxay yidhaahdeen laa sira salaadaha siriga iyo kuwa jahriga midkoodna ma akrinayo faatixada waa iska dhegeysanaya imaamkaana ka xambaarayo qolo kale marka xadiis waxay daliishadeen man kaana lahu imaamun qofkii imaam leh faqiraatuhu fa qiraa'atu imaamihi qiraa'atun lahu qiraa'ada imaamkiisa isaga qiraaa waa saasoo kale xadiidkan irsaal baa lagu cileeyey culamada qaarkoodna wax kale way saxiix yeeleen laakiin macno kale ku xambaareen macnaha soo socda qole iyagu marka waxaa weyaan waxay leeyihiin salaada sira wajahri labadaba salaad siri ha ahaato salaad jahri ha ahaato waa la akrinaya faatixada mamuumka waa laga rabaa waa xadiidkan cubaado ay daliishadeen iyo midkan kaleo ilaa bifaatixati lkitaab faatixada waa laga soo reebay ha akrinina wax kale ilaa faatixada maahan faatixada marka iyadu waa si gooni baa loo soo reebay inta kalea la dhegeysanaya bay dhahayaan waana imaamu shaafici iyo imaam albukhaari iyo aimo badan oo muxadisiina ah sidaa ku tegey aimada qaarkood imaam axmed iyo maalik iyo cabdullah ibn mubaarak iyo sida laga werinay waxay leeyihiin hadday salaada salaad jahri ay tahay qiraa'adana ou maqlaayo waa dhegeysanaya imaamkaana ka xambaaraya xadiidkii xanafiyaduna macnaha inay saareen oo kale <clears throat> imaam albukhaarina masalada kitaab buu ka alifay juzu qiraaa la yiraahdo aad baana masaladaas wuxuu aada ugu nusreeyey in faatixada aqrinteedu rukni ay tahay ama imaam gadaashiis ku daba tuko ama kaligaa tuko ama mar walba inay waajib tahay xataa hadaad rukuucda kusoo gaarta asaga waa waajib yeelaya ragcada inaad soo celisid maxaa faatixadii baa ka maqan juzulqiraana uga hadlay masaladan marka culamada laftirkooda bukhaari iyo shaafici waxay ku kala tegayaan qofku hadduu imaamkii oo rukuucsan uu yimaado ma tirsanaya ragcadaas oo imaamka maa ka qaadayo ka xambaarayo faatixada masemaya shaafici wuxuu leeya waa daruura waa laga xambaaraya aahaarna waa jirtaan saxaabada qaarkood ka sugnaatay imaamulbukhaarise maya ayuu leeyahay masaladana waxaa kitaabka alifa risaala abubakr asidqi tilmiid ibn khuseyma ayaa kitaabka alifay marka wuxuu tilmaamayaa bukhaari isagoo marka labadun waxay qolaan labadan qolo waxay daliishanayaan riwaayo markaa ka timid isagoo marka abu hureyra oo laleeyahy qaarna waa laga xambaara xaaladaas qaarna imaamku ma ka xambaarayo bukhaari isagoo marka riwaayada kale u xoojiye qoladana riwaayadan Eh, ibnu rajab baana aada masalada iyadaa fatxulbaari ugu baxsiyey isku soo duuduub xadiidka markaan u nimaano waxay tilmaama xadiidu cubaada wuxuu tilmaamaya salaada inaynan ansixaynin faatixa la-aan ka ka dambeeyana laa tujziu ayuu leeyahy xadiidka cubaada yani laa salaata salaadi uma sugnaanin qof baa wuxuu dhihi karaa salaad dhammaystiran baa laga wadaa laa salaata kaamilatan riwaayada dambaa diideysa sababta uu ibnu xajar u keenayna waa taas laa tujziu riwaayada dhehayso maba ugudbaysaa marka ma ugudbaysa ma ansaxaysa waa macnaheed lafdu ijzaa iyo lafdu sixa isleh waayahay midda dambo ilaa bifaatixati lkitaabna wuxuu tilmaamayaa axaadiidta oranayso ha akrinina imaamkiina gadaashiisa waxba ha ku ka daba akrinina in laga soo reebay faatixada iyado sidaas marka saniicu bni waxaa weya faatixada marka in la akrinayo imaam gadaashiisa baa ku daba tukatide marka axaadiidtan takraar ha u malaynin sida u ogow laa tafcaluu ilaa bifaatixati lkitaab qoladan ayagu marka dhahayso labada qowle ugu soo dhow aqwaashu waxaa weeyaan qowlkan dhahayo salaada jahriyada ee uu maqlaayo ma'muumku waa laga xambaaraya waxay deliishanayaan xadiidka waidaa qara'a fa ansithu imaamku hadduu akrinayo aamusa riwaayada waa cileeyeen culammada qaarkood sida uu tilmaamayo alimaam nawowi sharxa saxiixu muslimka riwaayada sidoo kale waxaa cileeyey aimo kale ibnu xajar isaga wuxuu le caday ansaxay riwaayada waa saxeixa la waxaa lagu xambaarayaa markaa wixii aan faatixada ahayn ayaa lagu xambaarayaa ee qiraaa ah ayb marka waidaa qara'a fa way deliishadeen waidaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu wa ansituu turxamuun taana waa deliishadeen haddii qur-aanka la akrinaayo dhageysta oo u dheg raariciyo amuuse salaada jahrigay ku timid bay dheheen waxaa kalay deliishadeen xadiis isaga dhahayo abu hureyra tilmaamayo yani markii mar mararka kamid salaad subax oo kale ay ahayd yaa nabiga meeshiisa laga daba akriyey rasuulka ilaahi markaa rasuulka wuxuu yihi sala allahu caleyh ali wasalam warayaad iga daba akriyaa salaada iga jiidjiidanayo aniga gadaasheeda waxbaha ku ha akrinina saasoo kale markaasaa marka waxaa xadiidka aakhirkiisa ku jirtay fantaha naasu dadka waxay ka reebtoonaadeen alqiraa'ata qiraa'adii inay akhriyaan raafici ayrimaa jahara bihi imaam waxuu imaamka la jahrayo markuu imaamka jahrad ku jiro riwaayadaas iya marka waxaa la yidhaahdaa waxa sidaa yiri waa zuhri ee abu hureyra ma aha waxa sidaa dhahay naam hadalkan dambe abu hureyrana waxaana yiri zuhri naam sheekhulislaam isagoo qowlkan wuxuu u nusreeyey salaada hadday jahriya tahay in la dhegeysanayo laga xambaarayo ayuu aada ugu nusreeyey isaga xadiidkan marka damboon tilmaanayna iyo sheekh albani laftirkiisa xadiidkan nasqi sheegay sheekh albani laakiin waxaan dambe ziyaadada dambe wax lagu nasakhay waaba mudrajba waa min kalaami zuhri kalaam abi hurayra ma aha akharu lmuxadisiin bukhaari keyrkiina saasay dhahayaan masalada marka iyadu eh, qowlkan baad moodaa inuu u dhow yahay yani in eh, labadan qowl qofka hadduu ku dhaqmo insha allahu tacaala salaadiisa wax dhibaataa imaan maysa laakiin axwab iyo dadaalka marka la fiiriyo waxaa ah qowlkan in faatixada la akriyo walow imaam gadaashiisaba aa ku daba tukatida oo qofku markaa faatixadii u akriyo masalada kale hadaad rukuucda kusoo gaarta in lagaa qaadayana axadii aahaar baa kusoo aroortay iyadoo saxaabada qaarkood ka timid axaadiiu marka saas weyaan wacan cubaadata bni saamit radia allahu canhu qaala waxau yihi qaala rasuululahi sala allahu aleyh ali wasalam rasuulka waxau yihi laa salaata salaada uma sugnaanin marka haddii laa salaata nafyigu sidaanoo kale asal waxaa ah nafyu sixa nacam nafyu kamaalku daliila u baahnaa marka laa salaata salaad uma sugnaanin liman lam yaqra' qofkaan ku akrinin biumi lqur'aan faatixada muttafaqun calayhi riwaayada lafdiga laakiin muttafaqa waxaa weeyaan laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati lkitaab wa fii libni xibbaana wadaara quniy laa tujziu salaatun salaadi ma gudmayso laa yuqra'u fiiha aan lagu akrinaynin bifaatixati lkitaab laa yujziu marka ixtimaalkii laa salaata la dhahayo kaamilatan baa loo jeedaa buu anfinayaa laa tujzi maba u gudmaysaa layiri wafii uqraa riwaayo kale liaxmed u abi daawuuda watirmidiy wabni xibaan lacalakum waxaa laga yaabaa taqra'uuna inaad akrinaysaan khalfa imaamikum imaamkiina gadaashiisa qulnaa waxaanu niri nacam haa imaam gadaashiisa waan akrinaa qaala laa tafcaluu hari hada yeelinina sidaa khalfa alimaam marka imaam hadday ku daba tukanayaan inay qiraa'o la yimaadaan baa laga reebay laakin ilaa bifaatixati lkitaab faatixati lkitaab mooyaane marka xadiidkan marka in faatixadii laga soo reebayo gaar tahay buu tilmaamaya fainahu shaniya laa salaata salaadi uma sugnaanin liman lam yaqra' bihaa qofkan ku akrinin marka isku soo duuduub qowlka dadaalka uu ku jira axwadka waxa weye waa qowlkaas masaladan imaam in la akrinayo masaladan imaam lbukhaari juz qira'a aada uga hadlay culamada xadiis badankood qaar badan oo kamida waxay qabaan salaada hadday jahri tahay ood maqlayso la dhegeysto oo salaada markaa adiga lagaa qaadayo faatixadii iyada marka in imaamku inuu sugo ka waran marka ayr lmaqduubi calayhim wala daaliin markuu yih inuu cabaar iska aamuso si ay dadka u akristaan sukuudka noocaas ma soo aroorin saxiixna ma aha nacam qiraaadunba hore ka wadanaya nacam ama markaa aduu faatixadaada akriso kadibna dhegeyso ama faatixadaada yani markaa dhegeyso oo iska dhegeyso qowlka kale hadaad yani aada u aragta sawaab inuu yahay laakiin aamusitaankan sunno kuma soo aroorin saas aimadu ay leeyihiin fainahu shaniya laa salaata salaad uma sugnaanin liman lam yaqra' qofkaan ku akrinin bahaa iyada wabilahi tawfiiq sal allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam